bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu qaala alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala wacan saalimin can abihi radia allahu canh anahu ra'aa anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama wa abaa bakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaasa rawaahu alhamsatu wasaxaxahu ibnu xibbaana waacalahu النasaaئiyu وطaaئfaة bاlirsaal waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilaة اlaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah اllah oo marka waxa uu janaa-iskaana ku dhex jiray waxa uu yihi wacan saalimin waxaa laga wariyey saalim ibni cabdillaahi waa saalim ibnu cabdillaahi bni cumar waa cabdullaahi bni cumar wiilkiisii can abiihi aabihi wuxuu ka wariyey radia allahu canhu anahu isaga ra-a nabiya nebiga ayuu arkay sala allahu alayh waali wasalama iyo wa abaa bakrin iyo abubakar iyo wa cumara iyo cumar yamshuuna iyagoo soconaayo amaama aljanaazati janaazada horteeda iyagoo janaazada hor soconaayo oo dhanka hore ka socda rawaahu lkhamsatu shanti ayaa werisay waa asxaabu sunan alarbaca iyo imaam axmed wasaxaxahu ibnu xibbaana ibnu xibbaanna waa saxeix yeelay wa acalahu nasaa-iyu nasaa-ina waa cileeyey iyo waaa'ifatun kooxda muxadisiinta kamida bil irsaali ayay ku cileeyeen mursalnimo oo xadiidku inuu mursal yahay ayay sheegeen oo irsaal ayay ku cileeyeen haddaba marka xadiidka wuxuu ka hadlayaa waxay tahay janaazada meesha laga soconayo marka janaazada la sagootinayo tashyiicu janaaza oo qofka meydkaa la sagootinaayo meesha laga soconaayo ayuu ka hadlaa xadiidkanna wuxuu daliil u yahay in xagga hore laga soconayo oo janaazadii dhinaca hore in laga socdo ay fiican tahay korteeda oo aan gadaal laga gadaal laga fiican yahay xadiidkan taas buu hadda sheegaya axaadiid kalena in gadaal laga soo socday sheegaya ayb marka hore horta xadiidkan xukunkiisa ayaan ka hadlayna xadiidkan marka xukunkiisa min xaysu alqabuuli waraddi maxaa yeelay waxau sheegay ibnu xajar laftirkiisa ibnu xibbaanna waa saxiix yeelu yiri qaarna waa cileeyeen oo xadiidka irsaalay ku cileeyeen marka hore xadiidkan waa riwaayatu sufyaan riwaayatu sufyaana bni cuyayna can zuhriyi can saalim sanadka meeshiisaan horeba isagoo saalim uu ka bilaabay saalim waxaa ka werinaya zuhri zuhrina waxaa kasii werinaya ibnu cuyeyna riwaayadan hadda buluuqa noogu qoran riwaayadan buluuqulmaraamka noogu dhigan saas waa ibnu cuyeyna can zuhriyi can saalimin can abiihi marka riwaayadan iyadaa marka oon hadda buluuqa noogu taallo waxaa cileeyey kow alimaam axmed ibnu xambal oo imaam axmed waxa uu yihi inamaa huwa can izubriyi mursalun warka inaad fahamtaana ka muhiimsan qoraalka aada la degdegeysa hadii kale lama fahmayo hadii qoraal iyo fahm hadow saararta u guursa hadaa fahamta adig qofkaaga ama af soomaali ku qoratayaa ama af carabi ku qoratayaa markaas qof isaga jirtaayb laakiin marka hore mawduuca waxoogaa yar dhib badan yahay si fiican loo fahma ayb imaam axmed waxa uu yidhi xadiidkan zuhri inama huwa can zuhriyi mursal xadiidkan waa zuhri riwaayadiisa zuhri mursal muxuu ka wadaa marka riwaayada zuhri waa mursal zuhri ayaa yidhi kaana rasuululahi sal ly salama wa abubakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaaza zuhri hadalk zuhri ayaa nabiga usiiriyey sala allahu alayh ali wasalam marka ibnu cumar maba ku jiraba meesha muxuu noqonaya marka xadiidkaas mursal soo ma imaam axmed taasuu ku celiyey wuxuu yidhi inamaa huwa can izuhriyi mursalun wa xadiidu saalimin saalim xadiidkiisana ficlu bni cumar uu ka waramaa oo sida saxdaa yani waxaa weye riwaayaat saxiixa ah waxay sheegayaan saalim oo ficlu ibni cumar ka waramaa laba qaabuu marka imaam axmed sheegay riwaayadan annaga da noo qoran inay mursalo tahay oo ibni cumar dikru ibni cumar inuu oo wahmiya ayuu sheegay midda labaadoo kale wuxuu sheegay xadiidkan jaadadiisu waxa waaye can saalim can ibni cumar anahu kaana yamshi amaama aljanaasa ibni cumara janaazada horteeda soco jiray rasuulka iyo abubakar iyo cumar midnama waa mawquuf marka laba riwaayo imaam axmed sheegay imaa in mawquuf ay tahay iyo imaa laba riwaayo saxeixa midna mawquuf cala bni cumar waayo midda hadda xadiidkanna waa mursalun can zuhriy tirmidi xadiidka waxa uu yidhi waa cileeyey sunankiisa uu ku cileeyey oo wuxuu yidhi wahlulxadiidi ahlu lxadiidi yarawna ana alxadiida mursalun fii dalika asaxu ahluxadiidku waxay arkaan dhammaantood weliba ahlulxadiidi kullihim dhammaantood ama kulluhum dhammaantood waxay arkaanu yidhi in xadiidkan oo mursalnimo inuu saxeix yani riwaayada ibnu cuyayna oo hadda nebiga kor yeelaysa oo nebiga lagu sheegayo in marka laga xoog badan yahay oo ay ka xoog badan tahay midda mursalka ah. tirmidina saasuu sheegay saddex waxaa kaloo xadiidkii cileeyay ibnulmubaarak cabdullahi ibn mubaarak oo wuxuu yidhi rawaa xadiidkan waxaa wariyey macmarun wa yuunusu wa maaliku saddexdoodaas can izuhriyi bay ka wariyeen ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam wa abaa bakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaaza saasay weriyeen ayb ibnulmubaarakna marka wuxuu sheegay macmar iyo yuunus iyo maalik saddex waayo oo zuhri ardadiisa ah waay saddexdooda xadiidka mursal ahaani buu weriyey yaa waa qofka marka mutasilka ku weriyey sufyaan bnu cuyeyna ayb xadiidka marka waxaa kalou marka tirmidi uu sheegay ibnu jurayjna inuu zuhri ka weriyey sida ibnu cuyeyna oo kale inuu weriyey cabdilmelik ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibni jurayj xadiidka inuu wariyey oo ka wariyey zuhri sida ibnu cuyeyne u weriye kale sidaas ibnu cuyeyne u weriye see mutasil nacam marka labay noqdeen soo maa ibnu cuyeyne waxaa kusoo darsamay ibnu jurayja kusoo darsamay laakiin riwaayada ibnu jurayj culamadu waxay yidhaahdeen ibnu jurayj wuxuu ka faa-iideystay oo ka maqla ibnu cuyeyne iyadoo laftirkeeda ibnu cuyeyne usoo laabanay idan weli ibnu cuyeyne taagan taas mutaabaca waxba fadhiya magarata saasaa tirmidina u sheegay oo waxa uu yihi marka warawaahu ibnu jurayj can zuhriyi mila bni cuyayna oo kale qaala tirmidiyu qaala bnu lmubaarak wa ara bna jurayj akhadahu can ibni cuyayna ibni cuyayna ka qaatay itisaalka ayb hadda meeqaan haynaa imaam axmed tirmidi iyo ibnu mubaarak oo celeeyey nasaa ku dar afa oo nasaa-i waxa uu yihi wasluhu khata-un xadiidkan in la wasliyo sanadkiisa mutasil laga dhigo oo salim an zuhri zuhri can saalim can <clears throat> ibni cumar kaana nabiy la dhaho oo sidaa loo itisaalo loo wasliyo khata waa yii waa khalad wasawaabu sida sawaabkaana mursal xadiiska inuu mursal yahay kii marka imaam axmed aan u noqono imaam axmed xadiis wuxuu soo kaxeeyey riwaayo zuhri nin kaleo ka warinaayo zuhri ziyaad bnu sacdin ana bna shihaab ahbarahu qaala xadaanii saalimu can ibni cumar anahu kana yamshi bayna yaday ljanaaza waqad kana rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalama wa abuu bakrin wa cumaru yamshuuna amaamaha ariiqan marka ziyaad ibnu eh, sacad oo zuhri ka werinayo zuhrina saalim ka werinayo saalimna ibnu cumar markaasu wuxuu yihi ibnu cumar saalim wuxuu yidhi ibnu cumar janaazada hortuu ka socon jiray horay ayuu ka soco jiray intaas markuu sheego oo ficilka ibnu cumar ah ay wuxuu ka dabageeyey rasuulkuna wuxuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalam iyo abubakar iyo cumarna inay janaazada xagga hore ka socdaan laba jumlo waay marka xadiidkan oo ka koobnaa jumlada ficilkii ibnu cumare sheegay jumlada kalena nebiga abubakar cumar waxay samey jireen ayay sheegay labadaas jumlo ka koobmaa markaasuu cabdullaahi limaam axmed ayaa wuxuu yidhi aabbahay wuxuu yidhi maa macnaahu axmed bin xambal waaye hadalka ah alqaa'ilu waqad kaana rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalama wa abuubakrin bakrin wa cumaru yamshuuna amaama aljanaasati hadalkaas waxa uu yidhi ilaa aakhirihi huwa qowl zuhriyi zuhri qowlkiisa saasuu marka labadii jumle marka waa la kala dufiyey zuhri waxa uu saalim ka wariyey waa ficilka ibni cumar amaa hadday nebiga tagto zuhriya toos nebiga uma wariyey saasuna mursal ku yahay jumladan ay mursal ku tahay nacam waxaana marka lagu ogaaday hadalkan dambe inuusa ibni cumar dhihin ee uu zuhri yiri waxaa lagu ogaaday ibnu xibaan xadiid uu wariyey oo ibnu xibbaan can ariiqi shucayb bni abi xamza can izuhriyi can saalimin isla xadiidkan ardo badanaa werinayso min can ariiqi shucayb bni abi xamza can izuhriyi can saalimin ana cabdllahi bna cumar cabdullahi bni cumar kaana yamshii bayna yadayha janaazada horteedu soco jiray kaana yamshii bayna yadayha janaazada horteeda ayuu socon jiray markaasuu yihi abaabakrin wa cumara wa cuhmaana qaala zuhriyi wakadalika sunna sunnaduna saas waay yani sunnadu saas waaye yani sunada nebiga saas waaye leeya sj waxa yidhi waa zuhri riwaayadan marka waa labadii jumle kale soo celi waxaa marka nebiga loo kor yeelay zuhriyaa kor yeelay inta kale ee marka saalim uu wariyeyna aabihiis ficilka uu ka arko dhiso ee saalim aabihiis kama maqlin xadiid nebi oo masalada kusaabsan intaa ma garateen shan xadiidka daara qudnina waa cileeyey oo daara qudni kitaabkiisa cilalka intuu ikhtilaaf fara badan sheegay wuxuu yihi wsaxiixu qawlu man qaala can zuhriyi can saalimin an abiihi anahu kaana yamshi waxaa sax oo yihi in ficilka ibn cumar uu ku egyahay qaala waqad mashaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama wa abubakrin wa cumara nacam qaala yani zuhri wuxuu yidhi nebigii abubakar iyo cumarna horey ka socday marka daaraqudina wuxuu rajaxaa marfuuca inuu mursal yahay mawquufkuna inuu inuu sanadkiisa mutasil ayuu rajaxay intaas marka waxa weye culamadii cilaysay khulaasada hadda cillada aan sheegay maxay tahay xadiidkan lagu sheegay waxaa weeyaan khulaasadeeda dadkii zuhri ka wariyey marka laga reebay ibnu cuyeyna intii kale waxay sheegeen xadiidka inuu zuhri mursal ahaan ugu weriyo horta zuhri waa taabici mursalna waxaa la yidhaha maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam marka zuhri ayaa nebiga u tiiriyey amaa ibnu cuyeyna isaga wuxuu ka dhigay xadiidka azuhriyu can saalimin can ibni cumara kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam haddii saas la dhahana mutasilo xadiidka masala idan marka ibnu cuyeyna oo keliya xadiidka marka wuxuu ka dhigay wasliye inta kalena xadiidka waa irsaaliye culamada marka qaarna xadiidka waxay doorteen mutasilka dariiqan mutasilku ilaa nebiga tegaayo saxa ah ayaa saxiixay dhaheen waxaa kamida marka raggaas bayhaqiya kamida wuxuuna yiri ibnu cuyayna iqa waay ziyaada iqa maqbuulana taasuu daliisha laakiin cali bnu lmadiini ayaa wuxuuna weliba sii xujaystay cali bnu lmadiini oo shaykhu lbukhaari ah ayaa ibnu cuyayna la kulmay markaasu wuxuu yidhi yaa abaa muxamed khaalafaka annaas dadkaa kugu khilaafay xadiidkan fii hada alxadiid markaasu wuxuu yidhi sufyaan astayqinu anu waxaan yaqiinsanayo yii azuuriya zuur aan ka yaqiinsanayo xadatanii miraaran inuu dhowr jeer ii sheegay las uxsiyi maba tiri karo yii inta uu ah, can saalim can abiihi kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam intuu ii sheegay ma tirsan xaafid ibnu xajar marka wuxuu hadalkan xujo ma u noqonayo hadalkan gaayatu maa fiihi maxaa waaye sufyaan inuu leeyahay warka zuhri waa ka hubaa inuu zuhri ii sheegaan hubaa bis waa waxa uu meeshaan ku jiro laakiinse zuhri hadalka waa isku taxay labadii jumlo ficilka ibni cumar iyo kii nebigii abubakar u isku daray ibnu cuyayna looma kala saarin isaga marka laakiin keyrkiisa kala saaray zuhri ardadii kale shucayb ibn abi xamza ee rag kale u kala saaray marka dadkii ukala saaro xadiidka qaybna irsaal ahaanta ku ogaatay qaybtii kalena inay mawquuf sheegtay kuwaasaa la raaca hadaloo sufyaan marka waa laga raajixsany maaa waxa uu sufyaan zuhri ka maqlay waxaa weeyaan in ibni cumarna sameey jiray ficilkan kadibna jumlada kale ay ku xigtay waqad kaana nabiyu sala llahu alay laakiin imaam axmed waatuu kala saaray uu yidhi jumladan dambe waqad kaana qaa'ilkeeda zuhri si dariiq kalowna ku kala soocay oo deliishaday oo ibn xibbaan uu werinayo adaad xusuustaan naam marka bayhaqi xujadiisaan marka maxoog badna gaayatu maa fiihi waxau keenay waxay tahay in sufyaan oo huba unbi sufyaan hadalka waa hubaa laakiin in kala sooco labada hadal midna zuhra inuu yiri midna eh, saalim hadalkiisa oo aabihiis ka xikaayoonaa duruq kale oo saxeixa lagu sugo duruqdaa saxeixa ayaana la raacaya culimada waxaa kaloo xadiidkan jismiyey inuu mutasil yahay oo itisaalka rajaxay wasliga eh, waxaa rajaxay ibnulmundir iyo ibnu xasm marka waa bayhaqi ibnulmundir ibnu xasm waxay ku tageen in xadiidka uu sidaas saxiix ku yahay waxba uusan mursal ahayn waa ujeedaa culamada ayaa ka horeysayna ibnulmubaarak iyo eh, iyo tirmidi iyo imaam axmed ibn xambal iyo nasaa-i iyo inay xadiidka mursal waayo ay leeyihi wa ah. idan alqowl qawlo insha allahu tacaala culamadaas waa culamaa lcilal waa haddana xadiidka waa caddaha sababta uu ku yaha mursal marka khulaasat lqowl hadalkan uu yii ibnu xajar wacan saalimi can abihi radia allahu canhu anahu ra-a nabiya sala allahu alayh ali wasalama wa abaa bakrin wa cumara yamshuuna amaama aljanaazi rawahu lhamsatu wa saxaxahu bnu xibbaan wa acalahu nasaa-iyu iyo wa daaifatan daaifada waa dadka laga wado bilirsaali marka in laisku khilaafsan yaho sheega irsaalkana raajixa imaamu lbukhaarina ku dar culamada qabta xadiidkan inuu mutasil ahaan oo daciif ku intaasoo aimo marka sidaas haddaba marka haddii intaas marka ay tahay eh, eh, eh, intaas waa xadiidka min min xaytu riwaaya waa riwaayo ahaan waay intaas amaa xadiidka min xaytu diraayada xaggeeda ama fiqiga ku jira xadiidka waxaa xadiidka laga qaadanaa in janaazada xagga hore laga socdo inay fiican tahay culamada qaarna marka waxay ku cileynayaan inay leeyihiin eh, taas wadaalika alyaqu lishafiic ninka shafeecayo waxaa u alyaqsan una haboon inuu ninka ugu shafeecayo isaga oo kusoo hormar marka waxay leeyihin dadka janaazada soo raacay shufacawa maxaa yeele waa meydkii u duceynayaan meydkii alle er, uga ergeynaya marka shafiicuna inuu soo hormaraa fiican shaafici iyo aimo badanaana ku tageen jumhuur culamaa waxay qabaan xagga hore ay fadli badan tahay saasay qabaan culamada badankood laakiin xadiidku ay daliishadeen waa soo arag qaar culamada kamidana waxay leeyihiin gadaal laga socdaa fadli badan kuwaas ayaga waxay deliishadeen xadiid cali bn abi aalib uu yiri almashyu khalfahaa afdalu in xagga dambe laga socdo janaazada ayaa fadli badan min almashyi amaamaha hore in laga socdo ka fiican gadaal in laga soo socdo ayaa fadli badan ka fadli wuxuu yidhi almashyu khalfahaa afdalu min almashyi amaamaha janaazada gadaal in laga socdaa in hore laga socdo ka fiican <coughs> ka fadli salaati ljamaacati calaa salaati lfardi sida jamaacadu ay uga fadli badan tahay qofka keligii salaada uu dukaday alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi isnaadu xasanun xadiidkan isnaadkiisu waa xasan inkastoo cali hadalkiisa uu yahay laakiin xukmu rafciyu leeyahay fadlibu ka hadlaa fadlina ijtihaad laguma ogaado laakiin imaam axmed ah, ah, ayaa waxaa laga sheegay oo atram oo ka xikaayooday isnaadkiisa in culimada qaar ay ku hadleen laakiin sheekh alalbani raximahullah wuxuu yidhi dariiq kale ayuu xadiidka ku yimid oo saciid ibnu mansuur marka dariiqaasuna marka ku xoogeysmaa midkaan laga hadhadlay khulaasada waa saas ibnu xajarna u sheegay xadiidkan cali waa xasan waxaana laga qaadanaa in gadaal laga soo socdo inay fadli badan tahay hore iyo gadaal labaduba waa banaan yihin gadaalaas fadli badan ma kasteen in hore iyo gadaal laga socdo iyo midig iyo bidac waa banaan tahay intooda laakin gadaala fadli badan ayb mas'alada maanta dhan aan ka hadlaynana waa qofka aan gaadiidka saarnayn ugu oo lugeynaya inaga hadda ka hadlaysa amaa qofka raakibka ee gaadiidka saaran ka sabaxah inuu gadaal kasoo socda maba ka hormarayo xadiis saxeixa isna kusoo arooray masaladaas nacam oo waxaa kusoo arooray marka eh, eh, xadiid asxaabu sunan ay soo saareen min xadiid lmugiirati bni shucba uu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalama araakibu kalfa aljanaaza raakibku janaazada gadaasheedu ahaana maka soo hormara meeqa marka eh, meeqa marka xaaladan hadda haynaa laba xaala haddaad gaadiid saaran tahay gadaalaad mar walba ka socono haddaad lugeynaysana horey gadaal iyo midig bidix waa kuu banaan tahay laakiin waxaa fiican oo fadli badan gadaal inaad kasoo socdo imaam lbukhaarina isaga marka uu baabaysanayey wuxuu baab ka dhigtay ama uu baabaystay eh, in dhinac walba qofka uu ka soco karo oo waxau yihi imaam lbukhaari baabu surcati biljanaazati janaazada in lala degdega xu kusoo arooray cadayntiisa u baab yahay wa qaala anasun radia allahu canhu anas waxa uu yihi antum mushayicuuna idinku waxaad tihiin kuwa wax sagootinaayo wamshi soco beyna yadayhaa janaasada horteeda wahalfahaa gadaasheeda can yamiinihaa midigteeda wa can shimaalihaa bidixdeeda wa qaala gayruhu qariiban min dalik xadiis bukhaarina in meel walba laga soco karo ayuu arkay lianna xadiidkuu daciifina xadiidkan hadda kaana rasuullahi iyo abubakrin marka horey gadaal iyo midiga bidix waa ku furantahay haddaadse waxaasa fiican gadaal in soco xadiidkan marka muhimadiisu waxaa weya marka intaas unbaa ku jirta in laysku khilaafsan yahay bayna irsaalkiisa iyo wasligiisa irsaalkiisa uu xoog badan yahay axaadiidta kale marka loo geeyo xukunka soo baxaayo waa in meel walba laga soco karo laakiin xadiidkii cali uu tilmaamayo in gadaal ay fadli badan tahay waa ninka lugeynayo raakibku isaga hore maba aadayo anu gadan ahay ayb hadaladan dheero marka culamada aan kasoo guurinayno musalaxa tadbiiqiisa wax kale maa aha cumrika haddaa musalax akristo weligaad aadan tadbiiqinin muxuu ku kara marka musalixii mursal iyo haday iscaaridaan irsaal wasli iyo irsaal khilaafkii ku jiray masaladan oo kale miaal kuu noqonay haddii kale weliga ma dhaafaysid wasli iyo irsaal iyo ma dhaafaysid wacan ummi cadiyata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri ummu cadiya nuhiina waana laga reebay can itibaaci ljanaa-izi janaazada raacitaankeeda walam yuczam nalaguma adkaynin calaynaa maa korkeennas nalaguma adkaynin tafsiirka saxdoo jumhuur lculamaa ay ku tageen waxaa weeyaan yani walam yuczam calayna na laguma adkeynin fi lmanci reebitaanka nebiga ou naga reebay reebitaankaas na laguma adkeynin bimacnaa waa karaaha xaaraam nagama uusan dhigin sida oo waxyaabaha kale ou nooga reeboo kale noogama uusan reebin arrintan iyada saa darteeda culamada jumhuurtooda waxay u badan yihiin naaguhu inay janaazada raacan karaahawa taxriim ma aha xaaraam ma aha xadiidkaanayna usoo qaatan ayb nuhiinaha waa nalaga reebay can itibaaci ljanaa-isi janaazada janaazooyinka raacitaankeeda walam yuczamna laguma adkaynin calayna annaga korkeena oo manciga reebitaanka mana lagu adkaynin calayh bukhaari bukhaariyo muslim baa soo saaray marka waa karaahatu tanziih waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan waxyaabaha sharcigu ou reebo inaysan hal darajo ahayn waxyaabaha sharcigu ou reebo inaysan isku darajo ahayn oo qaar ay xaaraam tahay qaar karaaha la dhihi karo qaar ay tahay masalan eh, eh, nahyigeed eh, taxriimkiisa uu aad u daran yahay qaar marka karaahatu tansiih uu yahay qaar khilaaf lowlaya bal khilaaf lowla waxa waa laga fiican yahay waa laga haboon yahay marka karaaha tansiihaas isku dhow yihiin ayb walam yuczam nalaguma adkeynin caleyna marka mararka qaarna culamada karaahaday laba u qaybeen taxriim iyo iyo tanziih karaahatu tanziih haddaad maqasho kan oo kale karaahatu taxriim haddaad maqashana xaaraan ba sharcigu maxaa karaahada waa u isticmaala xaaraan oo alla wuxuu yidhi wakaraha ilaykum alkufra wlfusuuqa wlcisyaana saa darteed salafka haddaad ka aragto imaamu shaafici ama imaam hebel oo dhahaya masaladan anu waa karaahaystay masaladan waa makruuh karaaha ku jirto isla markiiba ma ku qaadaysid karaahadii midaan mutaakhiriinta uma qaadanaysid waa inaad fiiriso haday yani shay xaaraama oo markaa ka hadlaayo karaahada waa kaxaysa haddii kalena marka karaahada waxay noqonaysaa tawjiih وan abi sacيidi radي الlahu canhu ana rasuul اlahi salى اlahu alayh ali waslama qaal abu saciidin اkudri waxaa laga weriye nebigu inuu yihi idaa ra'aytum haddii aad aragtaan aljanaaزata janaazada faqumuu istaaga faman ruuxii tabicahaa raaca falaa yejlis yaanu fadhiisanin xataa tuudaca ilaa laga dhigo mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray haddaad janaazada aragtaan istaaga faman tabicahaa qofkii janaasada raacana janaazadii waa ku soo martay istaag markay ku dhaafto iska fariis hadaad doonto haddii aad janaasada adiga la jirta ood raacaysana falaa yejlis yaanu fariisanin qofkii raaco xataa tuudaca ilaa laga dhigo ilaa laga dhiga marka maxaa laga wadaa ilaa dhulka laga dhiga miyaa mase ilaa luxudka laga dhigo ilaa godka laga dhigo miya sidee bay tahay sufyaan athawri isaga wuxuu weriyey xataa tuudaca fi lardi sufyaan saas u weriyey abuu mucaawiyata dariirna wuxuu yidhi xataa tuudaca fi laxdi abu daawuud iyo culamada marka bukhaari sida uu sameeyeyna riwaayada sufyaanu rajaxa sababto a ah sufyaanu axfadu min abi mucaawiyata dariir sufyaan isagaa ka xifdi badan abu mucaawiya xataa tuubaca fi lardi ilaa dhulka laga dhiga cala alardi dhulka laga dhiga luxudku marka hadda ma aha ayb xataa tuudaca ilaa laga dhigo riwaayada sufyaan cala lardi taasuna ayaana marka xoog badan ayb xadiidkan marka mas'alo wuxuu ka hadlaa iyadana qiyaam janaazada loo istaago qiyaamkan marka laba siba ayuu hadda xadiidkan uu sheegay laba qaab ka sheegay haddii janaaso aada aragta la wado inaa istaagto haddaad la jirto oo janaasadii raacdana inaad markaa aadan fariisanin ilaa janaasadii laga dhigo labadaas marka xaalad haddaadan raacaynin xataa istaag intay kaa dhaafayso haddii kalena ood raacdana ilaa laga dhigo ha istaagin adiga oo fariisan marka qiyaamkan ma la nasakhay mise lama nasakhin ila axaadiidta baabkan kusoo aroortay hal xadiid ayuu alxaafid ibnu xajar buluuq oo ku sheegay laakiin axaadiidtu waa badan yihiin xadiidka cali bn abi aalib radia allahu canhu oo muslim uu werinayo wuxuu leeyahay ana nabiya sal allahu alayh ali wasalama qaama liljanaazati uma qacada muslimaa werinaya nebigu janaaso u istaagay kadibna waa fariistay waa istaagay nebiga waana fariistay laba macnaa marka lagu macneeyey yani waa istaagay ilaa ay ka martay markay dhaaftayna waa iska fariistay macnahaas waa lagu tawjiiyey macno labaadna waa lagu sheego waxa weeyaana la yidhi nebiga markii hore janaazo hadduu arko ama uu raaco waa istaagi jiri xaaladii dambeysayna markii dambena yani waqtiyadii dambena waa iska fadi jire ma istaagi jire marka macnahan dambe ayaa culimmada qaarkood waxay dhaheen waxaa laga qaadanaa naski in istaaga amarka istaaga ah in la nasakay amarkan hadda xadiidkan ku jiro mansuuq inuu yahay laga qaadanayo arrintaa iyadan ibnu xajar wuxuu yihi waxaa sii xoojinaayo cali ayaa kuufa wuxuu ku arkay dad taagtaagan taagan janaasadii markaa eh, la wado dad marka janaasadii la duugayo iska taag taagan markaasu wuxuu yihi war fariisa markaasaa marka arrintaa wax laga weydiiyey wuxuu yidhi inamaa facala rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka inamaa qaama rasuululahi sal ly slam nebiga waa istaaga tuma qacada waa fadhiista markii dambe ficilkaa cali waxaa laga qaadanaa marka in macnihiisu uu yahay in xaaladii horena nebi uu istaagi jiray markii dambena uu iska fadhiistay marka inuu nebiga laba xaalad uu lahaa tii horena uu istaagi jiray tii dambena uu fadhiin jiray laakiin arrintaa iyadaa nasri ma laga faa karaa mase lagama faa karo culamada marka intooda badan jumhuurul culamaa waxay leeyihiin fadhiga dambe ee nebigu ou fadhiistay lagama qaadanayo in la nasakhay istaagii hore ee waxaa laga qaadanaa fadhigu inuu banaan yahay fadhigu inuu banaan yaha laga qaadana oo marka waxaa la odhanaa inaad fariisatana waa banaantaasaa nebigu baa fadhiistay libayaani iljawaab ayuu nebigu u fariistay haddaad taagnaatana sida mustaxabka ah oo sunnadaa saas jumhuur culamaa saasay ku tageen qaar salafka kamidana waaba la nasakhay ku tageen sheekh naasiridiin albanina in la nasakhay ayuu isaga u iishay ee uu rajaxay laakiin naskigu waxaa weeyaan markii nusuusta la jamci waayo ayaa naskiga la aadaa laakiin labadii nas haddii la jamcin karo naski in la aada ma aha midda labaad naskigu waa inuu nahyi la socdaa waa inuu nahyi ka horreeyey nahyi ka horreeyey ama amar uusan la soconin wax macnaa ma ah lafta m ma la dhihi kara taasoo kale oo ibnu xasamab wuxuu yihi walaa yajuusu an yakuuna naskan liana anaska laa yakunu ila binahyin aw bitarkin macahu nahyi naskigu wuxuu ku sugnaadaa nahyi waa inuu nahyi soo horeeya kadibaa naski oo imaana waa inuu nahyi ku sugnaadaa naskiga amaba aw bitarkin macahu nahyi ka tegis nahyi ou la socdo halkaana marka nahyi ma jiro hal xadiidu sheego nahyi sheegayo imaam eh, xaafid ibnu xajar wuxuuna yidhi xadiidkaas daciif ijlisuu wakhaalifuuhum fariista idinka yuhuudda khilaafa xadiidka hadduu ansixi lahaayo in qiyaamka la nasakhayaa laga qaada lahayo ilasa waa amar ijlisuu amar waa mogta marka in eh, eh, la nasakhayaa laga qaadanayo hadduu ansixi lahaa laakiin ma ansixin mar haddaanu ansixin meesha amar ma yaallo ficilka nebiga un baa yaallo ficilka nebigana jawaasaa lagu xambaara hadduu amar nebi oo meesha ooli lahay oo cali dhihilaha nebigu waafa waa istaagay markii hore markii dambena waxauna amray inaan fariisan markaasoo kale waa la nasahayaa la dhihi lahay laakiin kownuhu yii waa istaagay markii hore markii dambena waa fariistay laba ficiloo nebiga ah labada ficil marka in la wada samey karaa laga qaada tan istaaguna oo marka sidaa uu sunno ku yahay taasaa culummadu ay u badan yihiin in badan oo kamida ah. idaa ra-aytum haddaad aragtaan faquumuu istaaga marka waxa loo istaaga marka waa maxay malaaigtay qaar leeyihiin qaar waxay leeyihiin mawdka muslimka ayaa loo istaaga laakiin taa mawd muslim inaynan an wa ud marka haddii yahuudi oo meeshii marka janaazihiisa u taaga taa ma calaa kulli xaal inaan annaga aan fahamno nebiga sababta u istaagay ama yaan la fahmin sunada nebiga un baa la raaca sala allahu alayh waali wasalam ayb wacan abi isxaaqa waxaa laga wariyey ana cabdullahi bna yaziid radia allahu canhu adkhala almeyita meyd ayuu geliyey min qibali rijlay lqabri qabriga labadii qabriga lugihiisa xaggooda ayuu kasoo geliyey wa qaala waxa uuna yidhi haadaa kani min asunati sunnadi weyaan sunnadii nebiga weeyaan sidaan akhrajahu abu daawuuda cabdullahi bnu yaziid ayaa wuxuu yii ayaa wuxuu sameeyey adkhala almeyita meyidka ayuu soo geliyey qabrigii buu soo geliyey min qibali rijlay lqabri qabriga lugihiisa ayuu kasoo geliyey yani meesha meydka loo dhigaayo lugta meesha meydka lugihiisa la dhigaayo ayuu kasoo geliyey saas qabrigiibaa madaxiyo lugu loo yeelay lugaha meydka marka meesha la dhigaayo qabriga xagga meesha lugta laga dhigaayo ayaa lagasoo ayuu kasoo geliyey marka sunada marka waa maxay meydkii marka horeba in la dhigo meesha haddii halkaan madaxiisa la dhigaayo lugihiisana halkaan la dhigaayo sidaan meydka hadii la rabo in loo dhigo xagee laga soo gelinaya dhinacaana laga soo gelinaya dhinacaan ayaa laga soo gelinaya oo xaggaasaa la dhigaa meydka waa la furaa marka madaxiisaa lasoo qabanaa marka dhinaca luga qayb dhinaca lugta meesha lugta la dhigaayo xaggeedaa laga soo gelinaya marka sidaanaa loosoo loosoo wadaana ilaa marka dambe madaxa loo dhiga xaggaas ana cabdllahi bni yaziid radia allahu canhu adhala almayita ayuu geliyey min qibali rijlay lqabri qabriga lugihiis xaggooda ayuu kusoo geliyey wa qaala wuxuuna yidhi haadaa kani min asunnati weyaan waa sunnadii nebiga uo yeeli jira idan marka hadyiga nebiga ee janaazada aada u fara badanya xataa meydka sida qabriga loo gelinayo ayuu nebiga sala allahu alayh wali wasalam dadka uu baray marka dhinaca madaxa lagama soo gelinayo dhinacyada lagama soo gelinayo labada dhinac iyo madaxa lagama soo gelina lugaha meesha la dhigaya laga soo gelina mafahamteen meeshaas marka waa sidaana loo soo wadaa ilaa meesha madaxa loo dhigaa laga keena wacan ibni cumara radi allahu canhuma can inabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal waxau yihi nabiga idaa wadactum haddaad dhigtaan mawtaakum kuwiina dhintay fi lqubuuri qubuurta aada dhigtaan faquuluu dhaha bismi illaahi dhaha magaci alla ayaan ku dhigayaa wacalaa millati rasuuli illaahi rasuulkii alle diintiisii korkeeda anoo ku taagan ayaan ku dhigayaa akhrajahu axmedu wa abu daawuuda wanasaaiyu iyu ibnu xibbaan ibnu xibbaana saxiix yeele wa acallahu daara qutniyu bilwaqfi daara qutnina wuxuu ku cileeyey waqfi ayuu ku cileeyey ayb xadiidkanna marka siiqada uu kusoo arooray laba siiqo ku kala yimid kaana rasuulu lahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa wadaca almeyita meyt hadduu dhulka dhigaayo fi qabriga hadduu dhigaayo qaala bismi illahi wacalaa milati rasuulillahi bihi laba siiqo oo xadiidkan kusoo arooray siiqana waa amar siiqana waa ficilka nebiga tilmaamay siiqada hadda annaga noo qoran oo laysku khilaafay uu leeyahay daara qudni inuu mawquuf yahay ayuu ku cileeyey xadiidka waa siiqadii amarka ahayd faquuluu idinka dhahaw bismi illahi calaa millati rasuulillahi laakiin xadiidka wuxuu soo arooray iyadoo amar aan ahayn oo nebigaa sameey jiray sala allahu alayh ali wasalam naam marka siiqadan hadda anaga xadiidkan noo dhigan hamaam hamaam ibnu yaxya alcawdi ayaa keligiis ayaa qataado wuxuu uga wariyey isagoo mutasil ah ilaa nebiga marfuuc ahaan uga weriyey ruwaad intooda kalena ibni cumar ay ku ekeeyeen xadiidka laakiin duruq kale uu leeyahay xadiidkan oo marka xataa qaar waqfina mawquuf ahaana u weriyey marfuuc ahaana u weriyeyna waa jiraan calaa kulli xaal marka xadiidku waqfigan cillo uma noqonayo xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa meydka marka dhulka la dhigaayo dhinaca dhulka loo dhigaayo qofka dhigaa inuu bismillahi calaa millati rasuulillahi u yiraahdo sunada inay saarta halkaa marka waxaad ka garanaya qofkii waxyaabaha marka marku dhimana tawxiidna ku dhinta markii la duuga tawxiida lagu duuga marku dhalanayana tawxiidkaas marka ayaa fidradana waa ku dhalanaa midda labaadna marka sida xadiid culamada sixadiis isku hayso ibnulqayimna oo xasaniyo sida uu leeyahay in lagu adimo cunugu markau dhasho in lagu adimo aadaankiina waa tawxiid isagana marka noloshii o dhan waa inay nolol marka tawxiid ahaato meeshaan marka waxaa ku jira iyadana oo sunada uunan sheegin ounan eh, xadiidkeeda soo qaadin ibnu xajar eh, qofka dhigaayo meydka dhinaca dhulka u dhigaayo ee qabriga gelaayo waa inuusan ahaanin qof habeenkaas markaa haween u tegay waa inuusan noqonin xadiidkii bukhaari uu werinayo waato aa nebiga gabadhiisa la duugaayey markaasu wuxuu yidhi ayukum lam yuqaarib alleylata yaan caawa haweentiisa u tegay markaasaa qof uu yii marka aniga galbihalkaa marka waxaa laga qaadanaya haddii qof u tegay oo jiri lahaa inuusan nebiga ogolaa lahayn sala allahu alayh ali wasalam muqaarafaduna waxaa weeyaan marka jimaaca marka sunadu saas ceeb maaha marka haddii dadka la weydiiye oo qofkiiba qabriga dalac ku dhaha la yidhaha war adiga see marka qof haween maad maad miyaad marka aada la kulantay xalay marka hadduu yiraahdo haa haduu yiraahdo kasoo baxaa laleeyahay hadduu ogolaadana waa hadduu maya uu yirahdana waa dhiga wax ceeba ma aha waxaas waxaa nebiga yidhi sala allahu alayh ali wasalam qaaraa marka waxay leeyihin macnaha xadiidka waxaa laga wadaa ayukum lam yuqaarif alleylata xalay yaan dambaabina laga wada manaa muqaarafada dembiga ayaa laga wadaa taas saxiix ma noqon karto in dadkii o dhan laga waayo kulligood ilaa hal nin ama dhowr nin maahan xoogaa waxaa waaye marka taas marka macnahaas baciid macnahan kale ayaa gariib lxadiidka ibn lasiir oo ku micneyna ayidkum lam yuqaarib bimacnaa ay lam yujaamic sunada marka taas wacan caaishata dadku marka janaazada axkaamteeda iska sunadeeda culuma iyo caamada dad badan oo culuuma isku sheega iyaguna waxba kama yaqaana janaazada iyadoo la qaylina oo laisdiriraayo meydka dhulka la dhigaa qaylo dhuuq salli tiro badan wax aan marka sunnadiiba aan ahayn laa kutubiya axaadiidtan aan ku oolin axkaamtin aan noogu oolin janaazadaan sukuud la laajiyo marka meyd lawada shib ladho la aamuso ah, xaggay ku taallaa in salli lala qayliyo oo xaggay ku taallaa iyo sideeda ma xadiidtaa noo sheega mase imaamu a'imadii fiqigii maa noo sheegay imaamu nawowi ma ma ma noo sheegen waxa xadiidkana ma sheegin culamadana ma sheegin aada marka wax jeebkeena aan ka wada ma la radiyo marka in la yiraa wax qala naam xadiidka marka waa kan wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal caaisha waxaa laga weriyey rasuulka inuu yidhi kasru cadmi lmeyiti meyidka laftiisa jebinteeda ka kasrihi oo kale weeyaan jebintiisa xayan isagoo nool la jebiyo kale meydka laftiisa in la jebiyo waa sida isagoo nool in la jebiyo mashrab halkaana marka waxaa laga qaadanaa meydka in si tartiiba ah loo dhaqo marka la dhaqaayo marka la qaadayo si tartiiba ah, marka la dhigaa dhowlka in tartiib loo dhigo in la yidhaha awlka wax dhintay marka jug lagu siiyo meesha ama la tuuro ma banaano leana maxaa meydka muslimka ixtiraam u leeya riwaaya marka iyada waxay leedahay kasru cazmi lmeyiti lmuslim ay ku qeyday waana saas meydkan xurmada leh oo ah xadiidka uu qeydayo waa meyd muslimka minuna marka mas'alo muhiima ah halkaan culimada mucaasiriinta ay ka qaateen masaladaas waxay tahay ma banaan tahay qof meyd oo dhintay xubnihiisa in lala baxo xubnihiisa in lala baxo isbitaalada la dhigo oo qof kale hadhow loo geliyo oo ku noolaada arrintaa iyadaa ma banaanta masema banaana masaladaas iyadaa marka culamada qaar kutubo ka qoraa jira culimmadii horena si kale uga hadleen maadaama waktigaas ounan jirin haddana laakiin si dad si kale uga hadleen rag badanaa ka hadlay qaarkood marka waay waxay yidhahdaan qofka bani aadamka hadduu baahdo korkiisa ma cuni kara isaga masaladaasay culimmada ka hadleen culimmadii hore ma cuni karay abadan bakti waa cuni kartaa wax kale waa cuni kartaa laakiin maya inaa koorkaaga ma cunaysa taasaa marka culimo badan ay jawaabeen haddii marka culimadii dambena waxay dhahen hadday culimmadu leeyihiin korkaagii ma cuni kartid de korkaaga korkaagi ma bixi kartid ada marka awood malihi qaara waxay ku leeyiin haddaan saxeexo inta aan noolahay aniga markaan dhinto dheerkeyga ha layga bixiyo qof kale ha qaato ama xubiniblaayo ha layga baxsado qof kale ha la siiyo adiga awooddaas mali jirkaaga haddaad baahan tahay taad cuni marka furama baalowka inaad xubin bixiso adiga amarkaaga lagu bixi maayo jirku marka qofka ammaanow ku yahay ma banaano inuu meel xunna ou geeyana ma banaana oo halaagiis ah meel marka inuu isagana marka uu gato jirkiisa ma banaana waxaan ujeedaa eh, markau dhinto midda kale maxaa yl markau dhinto xadiidkan sida uu daliish ugu yahay waxay tahay qofku markau dhinto ee la rabo in laga bixiyo xubinta see la yeelayo waa in la qalo horta oo la jeexa isaga marka jeexitaankaas iyo lafa eh, xubnahan la bixinaayo iyo meydka waa dhibsana qofka muslimka u dhibsana gaal xurmo male kasru cadmi lmeyiti ay muslim meyta muslimka riwaayada kaleba si ay sheegeyso ka kasrihi xayan oo kale wey rawahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi muslim ayuu ku weriyey imaamu nawowina khulaasada wuxuu ku yiri rawahu abu daawuud wabnu maaja walbayhaqiyu biasaniida saxiixa wazaada ibnu maaja ibnu maaja wuxuu ku ziyaadiyey min xadiidi umi salama umisalama xadiidkeeda fil ismi xagga dembiga yani kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan fil ismi xagga dembiga asagoo nool inaad jebisay oo kala can sacd bn abi waqaas radia allahu canhu qaal ilxaduu lii sacad waxa uu yidhi ilxaduu waa hamzada hamsatulwasliga ilxaduu iila lii aniga lexdan il ii sameeya il ii sameeya lilxadu il ii sameeya aniga laxdan il ii sameeya wa ansibuu taaga calaya aniga korkeyga ku taaga ama ku shuba allabina dhoobada dhoobada adag oo kakan oo la dubay nasban shubitaan ama taagitaan oo yacni marka aada luxudka samaysaan laxdiga waxaa la yidhaahdaa waa il qabriga marka la qodo la qodo ee meeshii la rabay la gaaro oo meydku uu ku asturmi karay ayaa gees ayaa laga sii qodaa qabri gees ayaa laga qoda god kaloo geesaa la qodaa meydka marka kaasuu galaa godkaas marka geeska laga qodaayo ayaa iil la yiraha ama laxdi la marka wuxuu leeyahay ani laxdi laxdi ii sameeyey halkaa marka waxaa laga qaadanaya shiqiga laba qaabaa qabriga loo qodaa ashiqu iyo allaxdi labadaas shiqiga iyo laxdiga laxdiga fadli badan leana nebigana asaa loo sameeyey saxaabigana isagoo rabaa oo dardaarmaa ujeeda marka waansibuu calaya labina nasbanna eelkii marka la sameeyo in lagu taago marka la dahaaro maxaa lagu dahaaraa marka dhoobo dhoobo adagoo la dubayo kakan in marka meesha la geliyo hadhow markii dhoobadaas lagu lagu dahaaro kadib in marka kor carada loogasho hadda annaga waxaan ku samaysanaa fuustooyin iyo qaabab kale dadka qaar alwaax alwaaxyadii ay ku samaystaan marka adigu in hililkii la dahaaro lagu dahaaro eh, ama dhoob ama wixii lagu dahaarayo kamaa eh, kamaa cabi rasuulilahi sidii nabigaba loo sameeyey sala allahu alayh ali wasalam rawahu muslim marka nabiga wixii loo sameeyey waa fadli badan yihin ilahay wax kale uma dooraayo marka laxdigi fadligiisaa laga qaadana iyo in la dahaaro walilbayhaqiyi can jaabirin naxwu isagoo kale usugnaatay wazaada wuxuuna ku daray warfica qabruhu nebiga qabrigiisa waa la kor yeelay can il ardi dhulka ayaa laga kor yeelay qadra shibrin taako oo kale nebiga qabrigiisii dhulka ayaa laga kor yeelay taako oo kale qadra shibrin wa wasaxaaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeelay xadiidkan bayhaqi dariiq kalena waa ku wariyey oo mursal laba dariiqu marka ku yimid marka dariiqa mursalka iyo dariiqan kale waa isxoojinaya saasuna xadiidku marka saxiix ku yahay waxaana laga qaadanaa nebiga qabrigiisu taaka inuu la ekaado dhulka inuu taaka ka sariyay marka wixii taaka ka badan culimada marka sida xadiidka nebigana uu leeyahay imaamu nawowina khulaasada uu xadiidkaas kusoo guuriyey waa in la dumiyaa wixii taaka ka badan lianna caliy bn abi aalib xadiidkii muslim ku sugnaa min xadiidi abilhayaaj wuxuu nabiga sal allahu alayh wali wasalam uu yidhi waxa uu yidhi alaa abcatuka calaa maa bacatanii caleyhi rasuulullahi llahi sal l slam wixii nabiga ii diray makuu dira aniga anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timtaalan ilaa qamastuhu inaanan ka tegin qabri dhulka ka koreeyo ilaa inaan dhulka la simo maa yani dhul la simid waa in taako laga dhigaa ka koreeyo lana simo qabriga oo meel koreey meel hoose timtaal haalana inaanan arkin ilaa inaan duwo marka hajiga saas imaamu shaaficina wuxuu yidhi qubuurta muhaajiriinta iyo ansaarta saasaan ku arkay yii iyadoo haltaaka aan ka badnayn ayaan arkay yii marka akhyaartu saasay isku duugi jireen muhaajiriin iyo ansaar qabri la dhisana ummadan maba aqooninba nacan waqtiyadii saddexdii qarni wixii ka dambeeyey soo bilowday qabri in la dhiso markii la dhisay kadibna waxaa timid in la caabudada caabudoda oo qabrigii la dawaafo oo qabrigii marka mutineello lagu sameeyo oo qabrigii maryo la kor saaro sidii wax nool ah imaamu shaaficina wuxuu yidhi qabri in aniga la muuneeyo oo la qurxiyo ma jecliyo yidhi liana maxaa yeelay liannahu beytulbilaa waaba meel baaba- waay ah. qabrigan waxaaba loogu talagalay qofkii inuu ciidii maadaama uu ku baaba-ayo nin baaba-ay gurigiis wada qofka hadduu baaba-o maxaa isaga kor kor marka maxaa laga mu korna waa laga muuneynaa hoosna qofkii wuxuu noqdaba ciid taa marka mida kale fitnana waa keeni lagu fitnoobaya qubuurta daba marka xadiidkan cali bn abi aalib waa xadiid saxiix waa muslim oo ku jira in qubuurta la baabi'iyo oo dhulka in la sibo qubuurta xadiidkaa marka muslim oo ku jira kowdari iyo niman lamida daciif waayay leeyihin xadiidkan xadiis muslim ku jira wixi ayaga aan aan udan ahaynba marka waa u sahlantaha in dacfi waxay ku sheegaan waa mudarib uu leeyahy mudarib xadiidu cali bin abi aalib fi saxiix muslim muqaribna ma aha culummadii horena wax muqarib yiri ma hayo saasna marka cadayna marka qabrigii in intaas uusan ka badnaan xadiid kale nebiga wuxuu yidhi qabriga waxuu reebay nebiga in lagu ziyaadiyo ciiddii laga qoday ciid ka badan ciiddii isaga laga qoday mid ka badan in lagu ziyaadiyo waa reebay maxaa u malaynaya marka haddii dhagaxyo iyo nuurad iyo la keensado ka bacdi midda kale qubuurta marka la diyaarinayo haddii qabriga aada loo aan la dhisin oo sidii sunnada ahayd la sameeyo qofka aada ugu khushuuca waana kuwaana qaadan laakiin qabriga hadduu arka si fiican loo dhisay maryo qurux badanna la saaray nalalna lagu xirxiray meeshaan guri miyaa waxay taaba la garan mara walimuslimin muslim waxaa usugnaaday canhu can jaabirin nahaa rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo oo la rinjiyeeyo wa an yuqcada caleyhi in lagu fariisto iyo wa an yubnaa caleyhi in la dhiso qabriga korkiisa la dhiso saddex waxyaabood nahaa rasuululahi sal l slam an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo tajsiisku waxaa waay in rinji iyo nuurad iyo la mariyo waa reebay rinji goormuu imaana marka la dhiso qabri aan dhisnay maba la rinjiyey kare wa an yuqcada caleyhi in lagu fariisto maalik isaga wuxuu ku fasiray fadhiga saxaro in loola fariisto ilaa waa lagu fariisan karaa in qaba imaamu maalik laakin waa daciif madhabka waxaana marka saxeixa in laga wado inuusan ku fariisanin fadhiga caadiga ah laga wado maa fadhiga oo saxaro iyo ma ah wa an yubnaa caleyhi in la dhisana waa la reeba qabri in la dhiso mamnuuc oo dushiisa in la dhiso marka in la dhiso maxaa soo gela in dahar iyo laga dhisto ama in la sameeyo guryo intainta qubad in laga kor dhiso qabrigii iyo balabala in loo sameeyo qabriga oo laga dul dhiso iyo waxaasoo dhan waa la reebay hadyiga marka muwaxidiintana ma aha iyo dadka ahli sunnada ah ee hadyigaas dadka qubuuriyiinta ah isticmaala waxaas ayagaa qabri muuneeyo sababtoo ah qabri bay waxwarsadaan marka axad adiga aada dhisayso gurigiisa roob aad iska celin karin qubuuraha waxay u dhisayan qaarkood waxay kuleeyihin daadaa qaadayo waa baaba-a qabrigi hadduusa iska celi karin daad maxaad u tuugayad waa kuma go-an tahay markaas oo lugooya sooma daad hadduusa iska celin karin marka laa yanfac walaa yaduru qabri axad qabri ku jira laa yanfacu walaa yadur annaaficu waddaaru huwa allahu marka allah weyaan in marka qubuurta sidii nebiga ugu talagalay in la sameeyo qubadan ka waran marka qabriga nebiga laga dhis asxaabta waa ka dhisan qubada qabriga nebiga ka dhisanoo cagaaran kawaran eeda xaalkeeda dilayna waxaan uga jawaabayna asxaabta kama dhisin taabiciintana ma aynan dhisin marka annaga xadiidka nebiga maana loo diray mase dad waxay sameeyeen baan daliil ka dhiganayna labata daliil laga dhiganayo ficilkii nebiga asxaabtiisii iyo waxay dhaheen nebiga caleyhi salaatu wasalaam taasaa marka waxa weyaan marka qabrigana waa kaas marka culamada shaaficiyada kutubaha fiqhigana taasaa ku taala oo mukhtasaraadka iyo mudawalaadka intaba waa ku taalla walaa yubnaa caleyhi lama dhiso ayaa ku taala minhaaj iyo kutubaha kale yani shujaaca laakiin baleeda waxay ka dhacaysaa marka waxaa weyaan bayjuuri ayaa xaashiyadiisa waxuu hoos ku qoraa walaa yubnaa caleyhi marka la yidhaahdo ilaa qabra lweliyi buu ku dhigaya qabriga weliga ma ahanin waa balaayo taas waa jeebkiisa ma ahan waxa abu shujaac ma dhihin taasa fuqahada madhabkana ma aysan dhihin marka waa jeebkiisa wax badan oo hadda dad badan ay ku dhaqmaan annaga dalkeena maba ahaba wax mutaqadimiintii shaaficiyada iyo culammadii quruuntii dhexe noolayd waxay yaqaaneenba maba aha ay qabeen waxa ay ku dhaqmayaan waxaa weeyaan bay juri iska taqliidsanay marka lidalika culammadii hore shaaficiyada nin kamid a ah wuxuu yidhi annaasu alyawma hadal cajiib badan ninkaa yidhi dabaqaat lfuqahaa u ku yaallaa warkan dabaqaat lfuqahaa dabaqaat ashaaficiya libni qaadi shub dabaqaat fuqahaa ashaaficiya wuxuu yidhi annaasu lyawma annaasu lyawma raaficiyatun laa shaaficiyin ummadda maanta wuxuu yidhi waktigiisuu ka hadla isaga raaficiyiin waayo shaaficiyiin maahan raafici waa taqaanaa abulqaasim araafici kitaabkan minhaajka kitaabka laga soo gaadiyey sheekh iskale araafici abulqaasim araafici imaam weyn u ahaa weliba xadiidkana aada u yaqaan marka wuxuu yidhi dadka maanta joogo shaafici xataa ma taqliidsanayaane raafici bay ada joogaan raafici araafici annaasu lyawma raaficiyatun laa shaaficiyatun wanawawiyatun laa nabawiyatun dadka maanta jooga wuxuu yihi nawawiyiin waay yii ee nabawiyiin ma aha dad nebiga ku dayanaa maaha ee nawowi unba iskaga dayanaaya nebiga ku dayan maaha sala allahu alayh ali wasalam waqti hore way fuqahadii hore shaaficiyadu kamid yahay markaasaa marka aduu marka midaan dambe xoogaa waa tacliiqiyey ibnu qaadi shuha kan dambe annaasu lyawma nabawiya laa nabawiya hadal adag waay oo bimacnaa waxaa laga yaabaa in loo fasiro karo dadkii nebigaba waa naceen waa ka tageen oo nabawi nebi ka dhigteen taasuu ka marka xoogaa yar uu ka tacliiqiy laakiin midda hore ma diiday haddaadda dadka joogo sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi alyamanina wuxuu yihi dadkaan silsilo u sameeyey kuwan hadda joogo oo mutaakhiriinta baajuuriba iska ag fadhiyaan wax badan oo madhabka madhabka madhabka lale baajuuriga xawaashida baajuuriga ku yaalaan ay kuma yaalaan madhabkii qowlna aha wejina ma aha qowlna ma aha wejina ma aha ugu wujuu shaaficiya mid midna ma aha wuxuu yihi marka baajuurin waxuu daba joogaa marka isaga ibnu xajar ilhaytami ibnu xajar ilhaytamina bujayran marka nimanka dhanba marka niman meelahan dhow insaan loogu wareeganayo marka waa wareer oo masaa-il badan oo eh, ku saabsan nikaaxa iyo axkaam badan ku saabsan qowlka shaafici iyo waxa hadda shaaficiyada ku dhaqmaan laba waay kala gedisan sidan baa marka marka waxay tahay in marka wacan caamir bni rabicata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sallaa calaa cusmaan bni madcuun cusmaan bni madcuun ayuu ku tukaday nabiga korkiisa waa tal qabra qabriga ayuu yimid faxataa calayhi wuxuu ku hoobiyey halaata xusayaatin saddex cantoobo saddex cantoobo oo ciida ayuu ku hoobiyey wahuwa isaga oo qaa'imun taagan rawaahu daara qutniyu daara qutni baa xadiidkan weriyey xadiidkan marka aaduu daciif u yahay waxaana ku jiro min ariiqi alqasim bn cabdillaahi alcumari can caasim bn cubaydillahi can cabdillahi bn caamir weya can abiih caamir ibn rabiica bayhaqi wuxuu yihi isnaaduhu daciifun sheekh ilalbani irwaaga wuxuu yihi alaana albayhaqiyu lqawla fiihi bayhaqi waa jilciyey xadiiskan qowlka ku jilciyey isnaaduhu daciifun markuu yihi xoogaa waa fududeeyey waana jilciye wailaa fahuwa ashaddu dacfan mima dukira isnaaduhu daciifun waa kasii daran yahay lana alqaasim hada matrukun liana alqaasima hada qaasimka xadiidka ku jiro waa matruuk uu yihi ramaahu axmedu bilkadib imaam axmedna kadaabu oo ku sheegay xadiid kadaab ama matruuk oo ku jiro isnaadun daciifun in la dhaho ma bal waa in daciifun jiddan xadiidkan isagoma ansixin laakin waxaa ansaxaa xadiid abi hurayra nabiga sala allahu alayh wali wasalam salla calaa janaazatin nabiga janaaza ku tukaday uma ata almeyita meydka ayuu yimid faxataa calayhi min qibali ra'sii alaaan saddex jeer marka caro ku shubay qabriga dhinac madaxa ayuu saddex jeer caro uga shubay ibnu maajaha soo saaray marka xadiidkaas kale inuu ku qoraa ficlaan allahu aclam se waxa uga tegey kulle waxunba uga tegey ibnu xajar raximah llahu tacaala marka laakiin xadiidkaasaa ayaa ka dhow midkan oo meesha keenaa saddexda carar ay ciidda marka lagu shubaa marka in la yiraha marka minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa oo kutubaha fiqiga aad ku arkaysaan waxad anaga aan ognahay oo nebiga ka sugnaaday ama asxaabta ka sugnaaday ma aha marka in layska dhaafa maxaana laga yaaba istixsaan inay tahay bacdi culamaa ay wanaa wanaajisteen istixsaankuna maaha daliil marka saxeexa marka waa in saddex un lagu shuba cantoobo oo caro ah bis intaa lagu shuba wa can cuhmaana radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa faraqa hadduu ka faaruq noqdo u dhammeeyo min dafni lmeyiti meydka duugistiisa hadduu ka faaruq noqdo waqafa caleyhi waa istaagayo waqaala wuxuu oranaya istakfiruu liakhiikum walaalkiin u dembi dhaaf dalba wasaluu lahu tasbiita wasaluu lahu u weydiiye atasbiita sugnaansho inuu su-aasha ku sugnaadana u weydiiye fa inahu maxaa yeele isagu alaana hadda ayaa yusalu la su-aalaya rawahu abu daawuud saxaaxa xadiidkana marka in waa duco marka in meydka marka la duugo kadib la istaago loo duceeyo marka meydka oo nin walbaa uu marka ilaahay uu su-aasha ku sugo oo ugu duceeyey saasuu nebigu dhihi jiray istakfiruu liakiikum wasaluu lahu tahbiita u weydiiya inuu su-aasha ku sugnaay tabiitkan marka talqiinta ma lagu fasiri karaa laguma fasiri kara sababtoo nebiga isagaa yiri mana samaynin talqiinta asagaa yidhi mana uusan samaynin talqiinta idan marka wasaluu lahu tabiita waa u duceeya midda kale adiyaa kuu sheegay waxaan aada u sheeg sheegaysa meydka inuu intau maqlo oo hadhow ku intifaacsanayo yaa kuu sheegay adiga waxaa laga nin faajir iska ayo ismooriyaan ahaa in markuu dhinto talqiin lagu kor akriyo talqiinta maa su-aashaa u sheegayo su-aashii intaad u sheegta ma ku faka karaa marka <clears throat> talqiinta casharka soo socdaan uga hadli doona insha allahu tacaala marka waxaa laga qaadana marka xadiidkan meydka marka dembi dhaaf alla loo weydiiyo habaadna loo weydiiyo habaadka marka waa mida qofka qabriga markuu joogo u u baahan yahay ilaahayna dadka mu'miniinta waa sugaa yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wafi laakhira wayudilu llahu alaalimiina wayafcalu llahu maa yashaa fainahu laana yus'al hadda la weydiina hadda qabri inay su-aal jirtaa laga qaada oo la isku su-aalayo rawahu abu daawuudda baa weriye saxaxu lxaakim xaakimna waa saxiix yeelay marka xadiidkan xadiid saxeex weyn sida xaakim oo u saxeex yeelayba wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina maxamadi waaali